bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilahi rb اlcaalamiin wsl اllahuma wslm wbaarak clى nabiyina mxamed wclى alihi wصaxbihi ajmaciin ama bacd waa darsigeenii saddexaad ee kitaabkii dafci ihaami اlاضiraab can aayaati اlkitaab lisheykh moxamed amin الshinqiiطi caleyh raxmat اllah qowluhu tacaala ina aladiina kafaruu sawaء calayhim aandartahum am lam tundirhum laa yu'minuun ina aladiina kuwa kafaruu kufriyey sawaaءun mid ay siman tahay weeye calayhim korkooda aandartahum u digtayaa am amase lam tundirhum umaadan digina laa yu'minuuna ma rumaynayaan yacni waxaa siman oo isku mid ah agtooda haddaad u digto iyo haddaadan u diginba natiijadu waa isku mid oo ah laa yu'minuuna ma rumaynayaan ayaddu marka waxay sheegtay gaaladu inaysan digniinta waxba ku qaadanayn oo haddaad wax u sheegto haddaad u digto haba yaraatee wax isbedela inuusan ka imaanayn sidaasay tilmaantay wuxuu yidhi sheekhu haadihi alaayatu aayadani tadullu waxay ku tusaysaa bidaahirihaa daahirkeeda waxay kugu tusaysaa sida ka muuqata waay calaa cadami iimaani alkufaar gaalada iimaankooda jiritaan la-aantiisa inaysan jirin gaale rumayntooda inaysan jirin waqad jaa-ad waxaase timid fii aayaatin ukhra aayado kale waxaa ku yimid maa yadullu wax ku tusaya calaa ana bacda alkufaari in gaalada qaarkood yuuminu uu rumaynayo billaahi alle iyo rasuuli rasuulkiisa aayaddaa hore sooma dhihin gaaladu si walba haddaad ugu digto ilaahay rumayn maayaan ayada kalea marka qur-aanka ku yimid oo sheegaya inay gaaladu ilaahay rasuulkiisa rumaynayaan waxaa kamida ka qowlihi tacaala qul waxaad tidhahdaa liladiina kuwii kafaruu gaaloobay in yantahuu hadday gaalnimada daayaan oy ka reebtoomaan yukfar waa la dhaafi lahum iyaga maa qad salafa wixii hormaray baa loo dhaafaya waxaa ka muuqata marka in yantahuu haddii ay ka reebtoomaan gaalnimada marka inay gaalnimadii ka reebtoomi oy suurtagal tahay ayaa meeshaa soo baxaysa aayaddu tilmaamaysa ayib wa ka qowlihi iyo ilaahay odhaahdiisa uu yidhi kadalika sidaasoo kale ayaa kuntum ahaydeen min qablu horaan famanna allaahu allaa galladaystay calaykum korkiinna tafsiirka uu wato waxa weeye si horaan baad sida kuwan oo kale ayaad gaalo horay u ahaydeen markaasaa ilaahay idinku galladaystay iimaanka kadalika kuntum min qablu laakiin tafsiirka fiican waxa weeye horaanbaa waxa idinkuba iimaanka u qarsan jirteen markaasaa ilaahay idinku galladaystay inaad iimaankiinni aada qarsoodida ka saartaan ila waxay ku timid aayaddii fi suurati nisa sooma ahayn yaa ayuha aladiina aamanuu idaa darabtum fii sabiili اllahi fatabayanu qoladii ee ninka reebaadiyaha intay salaameen xaynta haysta salaantii intuu salaamayoo asalaamu calaykum yidhi ayay ka rumaysan waayeen salaantii markaasay dileen xayntiina ka qaateen marka iyagu markaasi gaal oo tawxiidka ku dhuumanahay ama ku fakan rabay u qaateen marka kadalika kuntum min qablu haddii la yidhahdo waxay noqonaysaa siduu isagu hadda gaal u yahay yaad idinkuna gaalo u ahaan jirteen saana sax maaha sida hadda uu isagu muumin iimaanka u qarsado u yahay yaad kuntum idinkuna ahaan jirteen famanna allahu calaykum wa ka qowlihi ilaahay oo dhahdiisa ayaa ka mid ah wa min haaulaai kuwan xaggooda wa min haaulaai kuwan waxaa ka mid a ah, man yuminu cid rumaynaysa bihi kitaabka min haaulaai man yuminu bihi marka gaalo wax rumaynaysa iyo gaalo gaalnimada ka tegaysa iyo gaalo ilaahay iimaan ku galladaysta marka tafsiirka la maray sheekhu sheekh su hadduu wado ayb intaaba waxay kutusayaan inay gaaladu ay iimaan qaadanayaan oy gaalnimadii intay ka tagaan rumaynayaan soo maa aayadda horena maxay tidhi ama udig ama ha udigine marna ma rumaynayaan meeshaa marka waxoogaa yani waxaa laga fahmi karaya dadka qaarkood u qaadan karaan aayaduhu inay iska hor imaanayaan taas way mid la marka wa wajhuljamci kulminta wejigeeda iyo iswaafajinta labada ayadood la kulmiyo la iswaafajiyaa aahirun wajigaasi mid muuqdo waay iska cadyahay oo muxuu yahay wahuwa wejigaasi waxa weye ana alaayata aayaddu min alcaami caamkiibay ka mid tahay almakhsuusi ee la khaas yeelay yacni waxaa jira caamun makhsuus iyo caamun uriida bihi alkhusuus labay kala tahay caamun makhsuusna markuu ku hadlahayay cidda hadalku ka soo fulay caam buu ula jeeday laakiin gadaal baa yuu ka khasisay gadaal ayuu ka khasisay caamun uriida bihi lkhusuusna waxaa laga wadaa markii hore hadalka uu ku hadlayeyba khaas buu ula jeeday macnaha caamkaaba ujadiisa maahayn marka kani waxa weye waa aayad aayadani caam la khasisay waaye ayb liannaha iyadu fii khusuusi alashqiyaa oo taha ayb aayadahan kaleeto waa caam ayaduse waxay ka hadlaysaa nooc khaasoo gaalada ka mida ah. ayaddan dhahaysa sawaaun calayhim a andartahum am lam tundirhum laa yu'minuun gaaladoo dhan ma wada ahee nooc gaalada ka midoo khaasay ka hadlaysaa oo waa noocee waa kuwan waay liannaha iyadu aayaddu fi khusuusi alashqiyaa kuwa ahlu naarka ah ee nasiibka darana ilaahay uu naarta u qoray kuwaasay ka hadlaysaa oo kuwaasi marna rumayn maayaan liannaha fii khusuusi alashqiyaa aladiina kuwaasoo sabaqad ay hormartay lahum iyaga fii cilmi illaahi ilaahay cilmigiisa dhexdiisa ay ugu hormartay ashaqaawatu ahlunaarnimada iyo nasiib xumada almushaaru ee la tilmaamay almushaaru ee la tilmaamay ilayhim iyaga lagu tilmaamay wey biqowlihi ilahay odhaadiisa lagu tilmaamay ina aladiina xaqat calayhim kalimatu rabbika laa yu'minuun walow jaa'athum kullu aayatin xataa yaraw alcadaab alaliim qoladaa wey qolada aayaddaasi tilmaantay weeye waana qolo khaasa kuwaasay ka hadlaysaa ayadan sawaun calayhim a andartum am lam tundirhum laa yuminuun waa kuwa khaasa marka wa kuwe waa kuwo ilaahay cilmigiisa ay ku hormartay inayna marna rumaynayn oy gaalnimada ku dhimanayaan sidaana ay naar ku gelayaan ina aladiina kuwa xaqat ay sugnaatay calayhim korkooda kelimatu rabbika rabbiga kelimadiisu waa kelimatu lcadaab laa yuminuuna marna kuwaasi rumayn maayaan kuwa ilaahay uu u qoray in la cadaabo kuwaasi marna rumayn maayaan walow jaa-athum haba u timaadee kullu aayatin aayad kasta xataa hadday u timaado xataa yarow ilaa ay arkaan alcadaaba cadaabkii alaliima ee xanuunka badnaa ilaa ay cadaabka indhaha saaraan lagu kari maayo rumayn maaya laakiin markii cadaabka indhaha saaran oo wax indha la arkayo uu noqdo de markaasi cid walba way rumayni cid walba way rumayn shayga iimaanku wuxuu sax yahay markuu qaybi yahay markii wax maqan inta laguu sheego rumee lagu yidhahdood qaadato markaas waay amaa markii shaygii la dul istaago de rumayntiisa cid walba way rumayni kaasi wax imtixaana kuumaba jiraba ayib macnaha waxaa laga wadaa marka laa yuminuuna aayadda hada laga hadlayo waxay ka hadlaysaa oy khaas ku tahay gaaladaa ilaahay u qoray inay naarta galayaan waxba rumaynayn qaybtaa way qaybtaa haddii loo digiyo haddaan loo digin toona aan waxba rumaynayn macnaha ayb wayadullu waxaana kutusaya lihada takhsiisi khaas yeelidda gaalada noocaasa lagu khaas yeelo waxaa kutusaya qowluhu tacaala baa kutusaya uu yidhi khatama allahu calaa quluubihim wacalaa samcihim wacalaa absaarihim ishaawa aayadda qeybteed aayaduma soo maa aayadda ku xigta way macnaa waxayna u rumaynaynin waa laa yu'minuuna marna rumayn maayaan maxayna u rumaynaynin khatama allahu alla daboolay waa calaa quluubihim qalbiyadooda korkooda waa la xidhay khatama Ah, calaa samcihim iyo maqalkooda ah, maqalkuna waa daboolan yahay quluubtuna way daboolan tahay wa calaa absaarihim khishaawa indhaha korkoodana dabool baa saaran mar haddii xubnihii iimaanku mari lahaa rumayntu xubnihii ay mari lahaayeen oo ah dhegihii iyo indhihii soo maa waa manaafidii mabaadidu ay u marto quluubta u marto waay marka way xidhan qalbigii wax geli lahaana waa xidhan yahay weelkiina waa xidhan yahay meeshay wax u soo mari lahaayeenna waa xidhan yahay ku rumaynayaan marka ma rumaynayaan waay marka marka aayadda dambaad tilmaamayso qolo khaasoo gaalada ka mida aayadani ka hadlaysaha kuwa aayadaha kale sheegaya inay gaalo rumaynaya jiraan ama gaalo rumeeyeyba xaqiiqada ay jiraanna aayadaha ka hadlayaan waxay ka hadlayaan ayada gaalada nooceeda kale oo ilaahay ugu talagalay inay iimaanka qaataan marka labadaa qaybood bay ayadu ka kala hadlayaan ee wax iska hor imaanaya maa ayib waajaaba waxay ku jawaabeen albacdu culimada qaarkood waxay ku jawaabeen biana almacnaa macnuhu inuu yahay laa yu'minuuna ma rumaynayaan maadaama abcu inta khatimiddu calaa quluubihim quluubtooda korkooda ay tahy yani waxa weeyaan xidhidda la xidhay iyo shaabadaynta la shaabadeeyey quluubtooda korkooda intay tahay shaabadu intay saarantahay wa asmaacihim maqliyaarkooda korkooda intay shaabadu saarantahay walkhishaawatu dabooliduna ama daboolkuna calaa absaarihim indhahooda korkooda intuu ku sugan yahay bimacnaa ama udig ama haudigina ma rumaynayaan ma rumaynayaasi mutlaqan ma ahee waa waa xilli waana inta ay quluubtoodu xidhantao dhagahoodu xidhan indhahoodu xidhan yihiin muddadaa wey muddada ay ku saabsan tahay laa yuuminuuna ma rumaynayaan in azaala allahu hadduu marka zuuliyo alle canhum xaggooda daalika daboolkaas iyo shaabaddaa iyo haddii ilaahay marka quluubtooda ka zuuliyo bifadlihiina uu kaga zuuliyo aamanuu marka way rumaynayaan marka waxa weeyaan laa yu'minuuna ilaaqeedu sidaa ma ahee waa ilaaq muqayad waqtin waay Ah, wuxuu ku xidhan yahay inta ilaahay uu ka qaadayo waxaan ka hortaagan iimaanka haddii ilaahay ka qaado marka way rumaynayaan sidaana culimmada qaar baa ku tawjiihiyey buu leeyahay oo isku waafajiya ayb qowluhu tacaala aayadda xigta waxa wey ilahay odhahdiisa uu yidhi khatama allahu calaa quluubihim wa calaa samcihim alaaya yani ilaahay baa shaabadeeyey khatmigu waxa wey marka inta la xidho weliba haddana shaabad lagu dhufto waa umuri la saaro bimacnaa furitaan male w markaas furitaan male marka waraaqda inta la xidho baqshada la geliyo haddana la xidho haddana shaabad korka lagaga dhufto bimacnaa lama furi karo saasaa laga wada khatama allahu calaa quluubihim wacalaa samci alaaya ayaddani meesha uu ishkaalka uu sheekhu ka muujinayo waxay tahay ayadani waxaa laga fahmi karaa dadkan gaalada ah inayba qasban yihiin marba haddii la yidhi quluubtooduna waa la waa la shaabaday dhagahoodana inta la xidhay baa la shaabaday indhaha korkoodana dabool baa saaran yaa inay rumayn waayaan waa gartood wey marka saasaa ka soo bixi karta waaba qasban yihiin dad intaaba laga xidhxidhay dee maxay rumaynayaan hadday rumayn waayaanna waa wax lagu qasbay oo la marsiiyey oo mashiyo ilahay baa ku dul socotee dee maxaa loo cadaabaya marka soo ma waa majbuuriin marka waaba qasban yihiinba ayib ayadu macnahaasaa laga fahmi karaa aayado kaleetana waxay imaan doonaanoo tilmaamaya markii eh, ay rumayn waayeen markii iimaanka inay ka tagaan oo islaamnimada diidaan inay iyaga mashiicadooda ku qaateen doonitaankooda in la qasbin iyagaa diiday iyagaa doortay iyagaa sidaas muxuu ah talagalay iyagaa qaatay aayado noocaasoo tilmaamayaa jira inay iyagu doonitaankooda iimaanka ku diideen tanna maxay tilmaamaysaa waxaa ka muuqata in maadaama intaaba laga xidhay ay qasban yihiin ayb see lasu fajiraya marka haadihi alaayatu aayadani tadullu waxay kutusaysaa bidaahirihaa muuqaalkeeda kore macnaha kore ka muuqda calaa annahum iyagu gaaladu majbuuruuna inay yihiin kuwa qaban kuwa la qasbay ayb lna majbuurka waa la waa ruuxa khiyaarka laga qaado waay khiyaarka inta laga qaado wixii la rabo la marsiiyo waay ayb lna man khutima say kugu tusaysaa inay majbuurin yihiin daahirkeedu lna man khutima cidda la shaabadeeyey calaa qalbihi qalbigiisa korkiisa oo wajucilat la yeelay alkhishaawatu daboolkii calaa basarihi aragiisa korkiisana la yeelay sulibat waxaa laga siibay minhu xaggiisa alqudratu karaan cala aliimaani iimaanka inuu karo iimaankii iyo rumayntii inuu awoodo oo karaaba laga qaado laga siibayba saas daraadeed maba kari karaba ayib taasaa laga fahmayaa yani haddii hadda maalan dhagaha lagaa xidho dhagaha lagaa gufeeyo oo indhaha lagaa xidho oo qalbigaagana la xidho kadibna lagu yidhahdo wax arag miad arki karta ma arki karti ama lagu yidhaahdo baqal ma maqli karo lana dhagahaygi waa la waxna ma arki karo lanna adaa indhaha iga xidhay inta la qaadoo la zuuliyo ama lagaa xidho in lagu yidhahdo wax fahan oo seen ku fahmi meesha wax ku fahmi lahaaba adaa xidhay saasaa marka waxaa looga fahmi karaa ama fahan waxaa imaan karaa inay qasban yihiin majbuuriin waqad jaa waxaase yimid fii aayaatin ukhra aayado kale waxaa ku yimid maa yadullu wax kutusaya calaa ana kufrahum gaalnimadoodu waaqicun inuu yahay gaalnimadaasi mid dhacday bimashii'atihim iyaga doonitaankooda mid ku dhacday wa iraadatihim waa isku macno dhow yahay iyaga doonitaankoodaiyo qasadkooda inay gaalnimadoodu ku dhacday aayado kutusayana waa jiraan oo iyagu doonitaankooda ku gaaloobeen rabitaankooda ku gaaloobeen ka qowlihi tacaala sida ilaahay odhahdiisa uu yidhi oo kale weye fastaxabbuu waxay jeclaysteen alcamaa baadinimadii bay ka oo ka doorteen cala alhudaa hanuunkii soo ma jeed marka ayagaa rabitaankooda iyo jacaylkooda iyo mashiicadooda ku qaatay gaalnimada iyo baadida hanuunkiiya waxaa la ysu garab dhigay hanuunkii iyo baadidii kufrigii iyo iimaankii labadaa mid qaataa layidhi weliba waa loo cadeeyey wa ama amuudu waa kaan soo marnay soo maa fahadaynaahum ariiqii baa loo cadeeyey waa sidan kanna markii la khiyaar geliyey fastaxabbuu ayagaa marka doortay soo ma iraadadooda way mashiicadooday ku dhacday ayib waqowlihi tacaala iyo ilaahay oo dhahdiisa uu yidhi ulaa'ika kuwaasi alladiina kuwii wey ishtarow ishtarow iibsaday aldalaalata baadida baadidii bay iibsadeen bilhudaa hanuunkii bay ku iibsadeen ayb wlcadaaba cadaabkiibana way iibsadeen bilmaqfirti dambidhaafkii bay ku iibsadeen mar walbaba ishtara iyo istabdala labada laysku bedelanayo midka badu gasho baa matruuka ah. labadooda midka laga tegayo waa midka badu gasho mar walba yani istabdaltu addaara ah? istabdaltu daara bamn maala istabdaltu daara biaman maxaad qaadatay markaa daartaad qaadatay soo maa amankaad ka tagtay saas way manaa laakiin ma dhihi kartid istabdaltu amana bidaar adigoo waxaad qaadatay ay tahay daartii ay tahay waa saas man ishtarau dalaalata bilhuda walcadaaba bilmaqfira ayb marka iyagaa doortay waa iyagaa iibsaday iyagaa wa ka qowlihi tacaala iyo alla odhaahdiisa uu yidhi faman shaaa falyumin waman shaaa falyakfur faman shaaa ruuxii doono falyumin ha rumeeyo waman shaaa ruuxii doonana falyakfur ha kufriyo idinkaa khiyaarle wa ka qowlihi tacaala uu yidhi dalika bimaa qadamat ydiikum dalika kaasi oo cadaabkaad gelaysaana bimaa qadamat bisababi maa qadamat aydiikum waa waxay gacmihiinnu hormarsadeen cadaabka waxaad idinku samayseen maaha wax laydinku qasbay maaha laakiin waxaad doorateen ood samayseen baad cadaabku gashay man ayb waka qowlihi tacaala uu yidhi labisa maa qadamat lahum anfusuhum labisa waxaa baas lahaaday maa qadamat waxay hormarisa lahum iyaga anfusuhum nafyaalkood u hormarisay naftaa hormarsatay marka laguma qasbina iyadaa samaysay iyadaa dooratay iyadaa hormarsatay ayb marka aayadahaasi see laysu waafajinaya waljawaabu jawaabtu waxa waaye wajhuljamcigii waa jawaabtu waxa weeye lagaga jawaabaya ishkaalkaasi ana alkhatma walabca walkhishaawata almajcuulata cala asmaacihim waabsaarihim waquluubihim kulu dalika ciqaabun min allahi lahum cla mubaadartihim lilkufri wtakdiibi alrusul bihtiyaarihim wamashiiatihim jawaabtu waxa weeye ana alkhatma shaabadda waalabca isku macno dhow quluubtooda la shaabadeeye la daboolay waalkhishaawata iyo daboolka almajcuulata ee la yeelay calaa asmaacihim maqalyaalkooda korkooda la yeelay wa absaarihim aragyaalkooda korkooda wa quluubihim iyo quluubtooda korkooda xubnahan la xidhxidhay ee waxba ayna gelaynin kullu daalika intaasoo dhani ciqaabun waa ciqaab oo min allahi alle xaggiisa ka ahaatay lahum iyaga la ciqaabayo ama ciqaabtaasoo lahum iyaga u sugnaatay maxaa lagu ciqaabay bimacnaa wax weeyaan cuquubo ilaahay oo ku dhacday ayay ku timid taas way macnaha soo qaarkood marka la ciqaabayo dambi ay galeen iyo khalad ay galeen ayaa maalan cudur loogu ridaa dadka qaarkood maalan yacni xoolaha laga qaada dadka qaarkood dembi ay galeen baa keen diintooda nuqsaan inay gasho ayaga marka cuquubo waxaa ilaahay uga dhigay in xubnihii wax lagu fahmi lahaa ama wax lagu qaadan lahaa in laga xidho marka waa cuquubo alla waa ayib cuquubada lafteedu say ku timid waay uquubada lafteeda ma waxay kasbadeen baa mise waa layskala maagay taas isweydiin leh marka wuxuu leeyahay kullu dalika ciqaamu way min allahi oo lahum iyaga lagu ciqaabay calaa mubaadaratihim degdegidooda sababteeda ama darteed baana loogu ciqaabay lilkufri gaalnimada ay u degdegeen wa takdiibi rusuli iyo rususha beeniintooda bihtiyaarihim ay ku beeniyeen ayaga doonitaankooda ikhtiyaarihim khiyaarkooda wa mashii'atihim iyo doonidooda bimacnaa markii hore allah tabaaraka wa tacaala isagoon waxba ka xidhin quluubtooduna u fayowdahay dhagahoodii indhahooduna fayow yihiin ayay rusushii u timid kutubtii u timid xujadii baa looga xaqii baa loo keenay markaasay ayagu ku bilaabeen inay rususha beeniyaan xaqana diidaan markay bilaabeen oo iyagu khiyaarkooda ku qaateen ayaa marka waxaa ka dhalatay cuquubo oo ah in ilaahay uu intiiba ka xidho somalit marka in laga xidho maxay ku timid waxay ku timid dembi ay galeen dembigaasina muxuu ku dhacay mashiiadoodiiyo iraadadoodu ku dhacay marka daboolidan xubnaha laga daboolay waa cuquuba oo dembi ay iyagu la hormareen ka timid dembigaasoo ah xaqii markuu soo gaadhay bay ka hordiideen oo ay rumayntiisa dideen manaa kullu dalika ciqaabun min allahi lahum maxaa lagu ciqaabay calaa mubaadaratihim baa lagu ciqaabay degdegidda lilkufri gaalnimada ay u degdegeen ay ku hormareen wey manaa iyo wa takdiibi rusuli iyo rususha beenintooda ay u degdegeen oo iyagu la hormareen biikhtiyaarihim bayna beenintaasi kula hormareen iyo gaalnimada iyo wamashiiatihim doonitaankooda ikhtiyaarihim khiyaarkooda iyo wamashiiatihim facaqabahum ullahu markaasuu alla ciqaabay wuxuu ku ciqaabay bicadami tawfiiqi waafajin la'aan inaan marka khayrka iyo wanaagga la waafajinin baa cuquubo looga dhigay jazaan xaalay tahay arrinkaasi uu yahay abaalmarin wifaaqan oo waafaqsan wixii ay sameeyeen ah, waa abaalmarin ku aadan oo waafaqsan oo cadaalad ku salaysan wixii ay sameeyeen bay u tahay yani wax abaal u tahay manaa ayib kamaa bayanahu siduu ilaahay kamaa bayanahu siduu u caddeeyey tacaala korahay biqowlihi ugu caddeeyey inay sidaa arintu tahay oo xubnahan laga xidhxidhay ee khayrka laga xidhay iyo iimaanka inay ku timid dembi ay galeen ee aan layskala maaginoon iyaga markii hore lagu bilaabin maxaa daliilu ah yani wejiga labada aayadood lagu jamciyey baa isaga laftiis daliille kii waa adiladii marka keenaya waxaa kow ka ah bal alayha allahu calayha bikufrihim bal tabaca allahu alla shaabadeeyo khatimay calayha qulubta korkeeda bikufrihim bisababi kufrihim gaalnimadooda sababteeda waa maxay dabcigu ku yimid iyo khatmigu bikufrihim iyagaa markii hore kufriyo xaqii bay beeniyeen rusushii bay ka hor yimaadeen wa qowligii ilaahay odhaadiisa uu yidhi daalika arrinkaasi biannahum bisababi annahum iyagu aamanuu inay rumeeyeen wey uma kadibna kafaruu inay gaaloobeen fa ubica markaasaa la daboolay oo la shaabadeeyey calaa quluubihim quluubtooda korkeeda fadu waa sababiya faubica fabisababi dalika ubica waay ayb wabiqowlihi odhahdiisa alla yidhi tabaaraka watacala wanuqallibu waan gedgedinaynaa afidatahum qalbiyadooda wa absaarahum iyo indhayaalkooda iyo indhahoodaan gedgedinaynaa kamaa lam yu'minuu sidaysan u rumaynin bihi isaga awala maratin markii u markii u horraysa u yimid maadaama ay rumayn waayeen quluubtoodii iyo indhahoodii baa ilaahay gedgediyey oo khayrkii wanaagga ka rogay waa laakiin maxay sabab u tahay iyagaa markii hore diiday cuquubo ka dhalatay wa qowlii ilahay odhahdiisa uu yidhi way falamaa zaaquu markay leexdeen ayuu azaaqa allahu alla leexiyey quluubahum qalbiyadooda iyagaa markii hore leexday kadibna meeshay u leexdeen baa loo sii leexiyey ayagaa laakiin khiyaarkooda marka hore ku sameeyey wa qowlii ilaahay odhahdiisa uu yidhi fii quluubihim qalbiyadooda dhexooda waxaa ahaday maradun cudur markii horeba cudur asalaa ku jiray fazaadahum allahu markaasuu allah u siyaadiyey maradan cudur buu u mid bay sii qabeen oo nifaaqa kii ay sii qabeen baa marka asal ah kan kalena ilaahay baa sii saaray wa qowlii ilahay odhahdiisa uu yidhi bal iskaba dhaafe raana waxaa daboolay calaa quluubihim qalbiyadooda korkooda waxaa daboolay maa kaanuu yagsibuuna waxay kasbanayeen iska dhaaf gaalada eh xataa mu'miniinta dhaawaca diintooda gaadhaya waxaa keenaya wax ay kasbadeen oo quluubtooda saameeyey saas way macanaha dunuubtii oo qalbiga saamaynaysa oo wasakhaynaysa oo daxalaysanayo ayaa keenaysa yacni diinyarida iyo daacayarida iyo cibaadayarida saasman kana uu waxa weeye dunuubtiisii iyo khaladku galay baa waxaa loogu ciqaabay cuquubo weyn oo gaalnimo ah ruuxii muminka ahaana dembi uu galaybaa wuxuu keenayaa nuqsaan diineed buu keenaya laakiin diinka bax way un taqriiban way kala hooseeyaan macna ilaa hayri dalika min alaayaati intaa waxaan ahayn oo aayada aayado kaleetaa kusoo aroray wey meesha iyada oo kuwa alla macnaa sidaas wey marka khulaasadu maxay tahay khulaasadu waxa weeyaan hal ilkufaaru majbuuruun aw mukhayaruun mukhayaruun soo ma yani eh, walow sida saxdaa ayna makhluuq oo dhan ayna lahayn iraade iyo mashiiata ilaahay ka madax bannaan oo mashiicadooda iyo iraadadoodu mar walba ta ilaahay kama kama hoos baxayso wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaaa allah ah haddana maca dalika marnaba ma aha majbuuruun iyo musayaruun maaha majbuuruun meehe waa khiyaarkooda iyo iraadadooday wax ku samaynayaan ayb qowluhu tacaala maaluhum ka maali aladii stawqada naara waa aayadda saddexaad oo darsigeenna saaka maaluhum sifadoodu munaafiqiinta baa laga hadlaya ka maali aladii kii sifadiisoo kale waahay istawqada hursaday ama shitay naaran dabshitay shitay ayb ishkaalka meeshan wuxuu ka imaanayaa isla aayadda lafteeda ayaa marna waxay isticmaashay damaa'ir oo mufrad ah marna waxay isticmaashay damaa'ir oo jamaca ah. kulligoona alladii bay u wada noqonayaa mahaluhum kamahali اladii istawqada naara falama adaa'at maa xawlahu intaasi waa mufrad dahaba allahu binuurihim wa tarakahum fii dulmaatin laa yubsiruun taana waa jamc yani maaluhum sifadoodu ka maali ladii kii sifadiisii waay istawqada hursaday ama shitay naaran dab shitay hal ruuxoo dab shitay oo kale falamaa adaa'at markay iftiimisay dabkii markuu iftiimiye maa xawlahu ruuxii dabka shitay dhinacyadiisa iyo hareerihiisa markuu dabkii iftiimiyey ayuu dahaba allahu alla la tegay binuurihim iftiinkoodii buu la tegay meeshaa lama dhihin binuurihi iftiinkiisii lama dhihin ee waxaa la yidhi binuurihim wa tarakahum alla wuu kaga tegay iyagii wali waa badan yihi wa tarakahum wuuna ka tegey fii ulumaatin mugdiye dhexdood buu kaga tegey laa yubsiruna xaysan xaalaysan waxba arkayn marka laa yubsiruuna u fiirso damiirkeedu waa damiir jamci waawljamci soo maa ayb wa tarakahum damiirka mansuubkuna waa damiir jamci waay ayb binuurihim damiirkeeduna waa jamci ayb baynamaa inta ka horaysa mufrad ka maali ladii bay ka bilaabanaysa alladii baa wuxuu yahay ismiga mawsuul ee damaairtan oo dhan u noqonayso alladiina sida badan waxaa loo isticmaalaa mufrad mise jamc mufrad marka la jamcinaya maa ladhaha alladiina marka alladii waa lafdi mufrada lafdigii mufradka ahaa inta horeo dhan ifraadkaasay ku ku jira damiir mustatir ah oo aladii uu noqonay huwa ah soo ma waa siladii mawsuulka istawqada naaran falamaa adaa'at maa xawlahu xawlahu aladidiiba haddana u noqonaysa waana mufrad soo ma intaa markii laga soo gudbay waxaa la yidhi dahab allahu binuurihim jamc baa laga dhigay damaairtan jamca laftoodiina waxay u noqonayaan aladiidii bay u noqonayaan su-aashu marka waxay tahay kayf ninkan dabka shitay ee hareerihiisu markay iftiimeen nuurkii lagala tegay ma hal ninbaa mise waa labo ma hal ninbaa saas daraaddeed waxaa lagu dhihi aayaddu qaybteeda hor iyo qaybteeda dambe iyadaaba isjabinaysaba marka ishkaal lagugu abuurayo waxaa loo leeyahay xaggan dambena dad badan bay ku sheegtay xaggeeda horena hal ruux bay ku sheegtay dee meelun aadi soo maarta halkaa ishkaalkaaba ishkaalku doonaya sheekhu inuu bixiyo ayb wuxuu yidhi marka afrada uu keli yeelay fii hadihi alaayati aayaddan dhexdeeda addamiira damiirkii buu keli yeelay fii qowlihi ilaahay odhahdiisa ayuu ku keli yeelay damiirka waa damiirka alladii u noqonaya istawqada istawqada damiirka ku jira wa fii maa xawlahu a yani maa xawlahu damiirkeeda oo damiirkaasi macnaha mudaaf mxuu ahay xawlahu ku jiraay asagana waxa weeye waa mufrad wa jamaca wuu jamciyey addamiira damiirkiibuu jamciyey fii qowlihi dahaba allahu binuurihim wa tarakahum fii dulmaatin laa yubsiruuna saddexdaa damiirna wuu jamciyey ayb maca ana marjica kulli hadihi damiir damaa'ir iyadoo ay jirto damiiradaasoo dhan meeshay u noqonayaa shay-un waaxidun inuu yahay waa hal shay wa huwa lafdat ladii waa lafdada ama kelimada alladii waay min qowlihi ilaahay qowlkiisa ku jirta maaluhum kamaali ladii alladiidaasay damaairtu u wada noqonaysaa ayib seebay marka marna jamc looga dhig marka mufrad looga dhigay waljawaabu jawaabtu waxa wey an hada kan laga jawaabaay an hada kan laga jawaabay waxa weeye ana lafdat alladii lafdiga alladii ah mufradun waay jamciisuna alladiina waay wa likulli maa tashmaluhu waxay caam ku tahay likulli maa tashmaluhu shay kasta oo ay kulunsanayso silatuhaa siladeedu ay kulansanayso ismiga mawsuulsoo sila ma qaato ayib shay kastoo silada soo hoosgelaya ayaa ismiga mawsuulna xambaarsan yahay haddaad tidhahdo maalan acti aladii dakhala almasjid siladii aawa dakhala almasjid marka dukhuulkaasi cid kastoo uu shamliyo oo ilaaqaa soo gala ayuu ismiga ismawsuulkuna xambaarsan yahay somaart marka cumuumka siladu wadato ama ilaaqa siladu wadato buu ismiga mawsuulla wataa saas macnu saas weyan wa wamacnaaha macnaheeduna caam wey muxuu caam ku yahay likulli maa tashmalhu silatuha macno kasta oo siladu ay wadato silatulmawsuulku ay wadato ayuu shamlinayaa alladiigu waqad taqarara waxaa sugnaaday fii cilmi lusuuli usuulfiqiga cilmiga la yidhahdo waxaa ku sugnaaday ana alasmaaa almawsuula asmaada loo yaqaano asmaa lmawsuula kullahaa dhammaanteed min siyaqi lcumuum inay ka mid tahay waa siiqooyinka loo isticmaalayo asaaliibta cumuumka keentay yani waxa wey ama alladii ha noqoto ama alladiina ha noqoto ama man ha noqoto ama maa ha noqoto yani waxa wey asmaau lmawsuula kullaha min siiq lcumuum ayib mar hadday min siiq lcumuum tahay maxaa soo baxaya marka lafdigu waa mufrad macnihiisuna waa caam sidaas daraaddeed baa damaa'irta loo celinayo hadii mufrad laga dhigana wuxuu u noqonayaa lafdiga oo mufrad ah haddii jamc laga dhigana wuxuu u noqonayaa macnaha oo jamca ah waa man oo kale qur-aankay ku badanto man oo marna loo celinayo damiir mufrada ah. marna loo celinayo damiir jamca ah. markii mufrad loo celinayo mantaa waxay tahay bimacnaa lafdigeedaa la fiirinaya marka loo celinayo jamc damiir jamcana waxaa la fiirinaya macnaha markaa la fiirinaya saas way macnaha faida xaqaqta dalika arrinkaa markaad xaqiijiso ku yidhi faaclam waxaad ogaataa ana ifraada damiiri damiirka keliyeelidiisu biictibaari lafdihi waa biictibaari lafdat ladii waay lafdada alladii baa marka la fiirinaya oo mufrada macnaha wa jamcuhu damiirka jamcintiisuna biictibaari macnaaha macnaheeda fiirinteeda waay alladii macnaheeda markaa la fiirinaya halkaasaa la milcsanaya walihaada almacna macnaha dartii ayaa jaraa waxaa dureeray calaa alsinati alculamaa culimmada carabyadooda waxaa ku durooray hadalkooda ku badan inay yidhaahdeen ana aladii kelimada alladii tatii waxay ku timaadaa bimacna aladiina ah, somaalt alladii tatii bimacna aladiina yani waxa wey naxwada waad ku aragteen maxay ugu imaanaysaa leanna waa la macno xagga macnaha labadooduba jamac bay ka yihin labadooduba cumuum bay faa'idayen saas daraaddeed waa loo isticmaali karaa wa min amilati dalika kaa tusaalayaashiisa waxaa ka mida fi lqur'aani qur-aanka dhexdiisa hadihi alaayat alkariimatu baa ka mida tusaalayaasha macnaha kutusaya alladii bimacna aladiina in loo isticmaali karo tusaalayaasha qur-aanka ay kutusaya aayadana ka mid ayb aayadan aynu soo marnay manaa fa qowluhu ilahay odhahdiisa uu yidhi kamali ladii stawqada naaran ay kamali ladii stawqaduu saas wa stawqaduu damiirkii baa la jamciyey kamali ha kamali ladiina stawqaduu saas wa bidaliili dahaba allahu binuurihim wa tarakahum maadaama damaa'irtaa la jamciyey istawqadana damiirkeeda mufradka bimacna jamci waay alladiina waa bimacna aladiina waay oo jamca saas way manaa ayb wa qowlihii ilaahay odhaahdiisaa macnaha isaguna ku imaanaya wاladii jaءa bالصidqi wasadaqa bihi ulaa'ika hum اlmuttaquun iyaduna waa la mid wاladii midka jaaa yimid bisidqi runta la yimi oo wasadaqa rumeeyey bihi isaga sidqiga rumeeyey ulaa'ika kuwaasi hum iyaga almuttaquuna kuwa ilaahay ka baqa waladii waa ismowsuulo mufrad ah jaaa damiir waxaa ku jira raabidkii waay oo mustatir ah, oo noqonaya aladii bisidqi wasadaqa bihi weli waa mufrad wasadaqa huwa damiir mustatira weli ku jira oo mufrad ah soomaa alladii bay u noqonaysa halkia marka waxaa la yidhi ulaaika ishaarahaas yaa iska leh ma mufrad baa waa jamc soomaa ismishaare jamca waa xaggee la tilmaamaya ulaaika waxaa la tilmaamaya alladii baa la tilmaamaya lama dhihin daalika oo ishaare mufrada looma isticmaalin ishaare jamca loo isticmaali ulaaika kuwaas haddana hum baa la huwa lama dhihin jamci baa lagu sii socday haddana waxaa la yidhi almuttaquuna baa la lama dhihin almuttaqi marka gadaalna jamc baa laga dhigay xagga horena waa mufrad isla tii waay macnihii bay ku socotaa ayib waqowlihi ilahay odhahdiisa waa ka qowlihi waay laa tubtiluu sadaqaatikum sadaqooyinkiinna ha burinina bilmanni gallad sheegasho iyo waladaa dhib kaladii sidii kii oo kale yunfiqu bixinaya maalahu xoolihiisa bixinaya ri'aa'a annaasi dadka istustuskooda dartii u bixinaya ayb kaladii waay laa tubtiluu waa jamc soo ma waawljamci waay sadaqaatikum bilmanni waladaa kaladii marka mufrad baa laga dhigay soo ma yunfiquna mufrad baa laga dhigay damiirkeeda marka maxaa laga wadaa kaladiina yunfiquuna saasay noqonaysa saasaa laga wadaa macna ay kaladiina yunfiquuna maxaa daliiluna sidaa tahay bidaliili qowlihi laa yaqdiruuna calaa shayin mima kasabuu somaart gadaal baa jamc laga dhigay laa yaqdiruuna calaa shayin mima kasabuu yaa laga hadlayaa kaladii yunfiqu maalahu baa laga hadlaya marka bimacna jamc weeye lafdigu waa mufrad laakiin macnaha jamca ayb ka qowlii ilahay odhahdiisa uu yidhi wy khudtum waad mukhuurateen oo waad dhex gasheen kaladii kii oo kale khaaduu ay dhex galeen yani tafaasiir baa ku jirta binaan cala asaxiix waa markaan ku dhisno tafsiirka saxdaa oo min na aladii muu oo min na aladii alladiida ku jirta kaladii khaaduuda way manaa alladiidaasi oo fiiha aayadda dhexda mawsuulatun laa masdariya aysan ahayn man maadu macnaa waxa weeyaan alladiidu waa sida maa oo kale mar waxay timaadaa iyadoo masdariyaa bay timaadaa marna waxay timaadaa iyadoo oo mawsuulo ah marka kaladii khaaduu haddii masdariye laga dhigo waxay noqonaysaa ka khawdihim saama macnaa leanno eh, xuruufta masdariyada markay ficilka galaan iyagiyo ficilkoodaa master laga dhalaaliya soo ma sidaas daraaddeed baa masderiye loogu magacaabo marka haddii alladiida masderiye laga dhigo waxay noqonaysaa kaladii khaaduu ka khawdihim taa marka ishkaal ma leh itisaal la maro ishkaalku goormuu imaanayaa marka laga dhigo mawsuulo laga dhigo oo xaggee ka imaanaya kaladii waa mufrad khaaduuna ya wawdeeda waa jamac soomaa wowgaa jamcana xagee buu unoqonaya alladidu u noqonaya marka lafdigii alladiio mufrada iyo waawljamcoo loo celiyey halkaasuu ishkaal ka imaanaya binaan cala saxiix saasuu ku yidhi binaan cala saxiix madhabka saxiixa marka lagu dhiso min ana aladii fiiha oo fi laaya mawsuulatun inay tahay laa masdariya wanadiiru hada min kalaami alcarabi qowlu raajiz taa midka la midka oo carabta hadalkeeda ka mid waa ninkan shaacirka hadalkiisa ayb wanadiiru hada kaa midka la midka aayaadka oo min kalaami alcarabi ama min kalaami alcarabi xaaluu ka mid yahay qowlu raajisi kii gabayay hadalkiisa waa raajisku waxa weeye shicirka nooca rajsiga la yidhaha kuwa ku gabya ninka ku gabya la raajis nooc shicir ka mid ayb wuxuu yidhi yaa rabba cabsin laa tubaarik fii axadin fii qaa'imin minhum walaa fii man qacad ila aladii qaamuu biatraafi lmasad qoluu habaaraya qole ayuu habaaraya ayib nin qaa'ila looma yaqaano ayib yaa rabbi yaa rabba cabsin reerka cabsi la yidhahdo rabbigii abuurtayo rabbigii iska lahaayo cabsigu waa qoys ka mida qoysaska carbeed oo cantara ka dhashay cantarat alcabsi ayb yaa rabba cabsin reerka cabsi la yidhahdo rabbigoodow laa tubaarik ha barakaynin fii axadin midnama ha barakaynin mid iyaga ka mid ha barakaynin waay fii qaa'imin mid taagan ha barakaynin oo minhum iyaga ka mid a walaa fii man cid dhexdiina ha barakaynin qacadda fadhiistay mid iyaga ka midoo taaganna ilahu ha mid fadhiistayna ha barakaynin oo un labadaas oo maa mid taagan iyo mid fadhiya labadaa mid midna ha ka barakayn waa ila aladii kii mooye qaamuu istaagay almasad xadhigga la soohay fiiddiisa kuwa ku istaagay mooye masadku waa xadhigga alxablu almuxkamu alfatli waa waa xadhigga soohdintiisa la adkeeyoo la sugay baa la almasad ayib waa tii suurat kutu soo maa fii jiidiha min masad marka wuxuu ka wadaa ila aladiina qaamuu biatraafi lmasjid waxay ku fasiraan wuxuu ka wadaa muxuu ahaa ilaahu qabiiladaa wada halaag oo baabi'i ilaa kuwii wanaag sameeye mooye oo ila aladiina qaamuu biatraafi lmasjid wuxuu ka wadaa xadhigga sugan fiidiisa kuwa ku istaagay oo wanaag sameeye mooye saasuu ka wadaa bay leeyihin ayib xaggee meesha hadda laga deliishanayo maxalushaahidka ila ladiina qaamuu ila aladii qaamuu alladii waa mufrad lafdi mufrada wa qaamuu damiiruljamcina wuu u celiyey soma yani waxa weeye jamcu damiir waa bictibaari almacna somaart aladiina waa bictibaar mufrad mana biatraafi lmasad ayib wa qowli shaaciri iyo gabayaaga kale odhaahdiisa uu yidhi wahuwa isaguna ashhab ibnu rumaylata wa shhab ibnu rumaylat anahshali shaacir mukhadram ah shaacir shucarada ragga mukhadramiinta la yidhaha ayb oo jaahiliyadii islaamkaba soo gaadhay uu islaamay ayb rumayla waa hooyadii qoys waxay ahaan jireen magac leh jaahiliyadii iyo islaamkaba qoys magaclay ahaan jireen macnaha ayb wanshada waqowlu shaacir wahuwa ashhab ibnu rumaylata isagana shicirkiisii waanshadahu waxaana soo deliishaday shicirkaasi ashhab ibnu rumayla siba weyhi baa soo deliishaday oo wuxuu u deliishaday liilaaqi alladii alladii in la ilaaqo wa iraadat aladiina alladiinana loo jeedo in alladii aad cabirto adigoo aladiina alladiida oo mufradkaa ah, u isticmaalaya bimacna aladiina oo jamac ah macnahaasuu siiba weyhi u deliishaday shicirkan ninka la yidhaahdo ashhab ibnu rumayla saas way macnaha ku yaala kitaabu usibawey alkitaab ayuu shicirka ku keenay macnaha ayib shicirku waa ka marka wuxuu yidhi waina aladii xaanat bifaljin dimaa'uhum hum lqowmu kullu lqowmi ya umma khaalidin waina aladii kuwa ragga xaanat ay bilaash ku halaagsantay bifaljin meesha falji la yidhaahdo dimaa'uhum dhiigagoodu ay ku baaba'eenoo bilaash ku tageen hum iyagu alqowmu waa dad rag kullu lqowmi rag oo dhan waay rag dhammaantii halkaasay mareen yaa umma khaalidin khaalid hooyadii bimacnaa wax weeyaan hum lqowmu waa ammaan kullu lqowmina ammaantii bay sii adkaynaysa hadduuba rag jiro kuwaasay ahaayeen waay rag oo dhan meeshaasay ku kulmeen wuxuu ka sheekaynayaa faljigaasi waxay ahayd meel dagaal ka dhacay goob dagaal ka dhacay oo rag ku baaba'een oo lagu riiqdaybe marka wuxuu doonayaa inuu yidhahdo raggii halkaa ku tegay rag bay ahaayeen intaa wey hadalka maqsuudkiisu ayib faljigu marka waa meel magaceed xaanatna xaanada maxaynu u naqanaa eh? xaana alwaqtu bimacnaa dana soo ana wa dana laakiin halkan lagama wado xaanat bimacnaa halakat baa laga wada min alxayn baa laga keenay markaa midda wakhtiguna waa xiin midanina min alxayn alladii huwa alhalaag saas way manaa marka bilaash bay ku baaba'dayoo magna lagama qaadanin loomana aarin wey manaa ayb wazacma wuxuu sheegtay ibnulambari wuxuu sheegtay moxamed ibnuqasim abubakr ibnulambaari naxwiga ahaa imaamkii naxwiga ahaa buu dhintay wuxuu ahaa kaana min aclami annaasi bاlnaxwi wاladab aad baa kutubta naxwada ugu arkaysaa saas way macnaha ayib wazacama wuxuu sheegtay ibnulambaari wuxuu sheegtay ana lafdat aladii beytka intaynaan ka gudbin maxalu shaahidku waa ah xagee waina aladii xaanat ah, waina aladii xaanat alladiidaasi waa mufrad ficilka ka dambeeya damiirka ka noqonaya xaanatna waa mufrad soma ma oo yani waxa wey buu u noqonaya dimaauhumna waa jamc alladiidii buu u noqonaya hum lqawmu waa jamc marka damaairta qaybta dambana waa jamc damiirka xaanatan waa mufrad alladii bayna u wada noqonaya bictibaari اlmacna iyo bictibaari lafdi waay marna bimacna aladiina way agga macnaha lafdiguna waa mufrad wazacama wuxuu sheegtay ibnu lambari wuxuu sheegtay zacma ibnu lambari ana lafdat اladi lafdadan alladii ah oo fii beyti ashhab ku jirtaah jamcu lad bisukuun allad jamceedii waa wa na aladii oo fi laayati aayadda ku jirtana mufradun wey mufrad oo uriida bihi loola jeedo bihi isaga aljamcu jamca looga jeedo wa kalaamu sibaweyhi sibawey hadalkiisaasa yaruddu radinayo calayhi ibnu ambari muxuu ka wadaa wuxuu ka wadaa sideedaba alladii alladii baa waxaa ku jirta afar luqo afar luqadoodoo carabta ah ayaa ku jira loo kala isticmaalo alladii in la yidhaahdo alladii oo ya meesha la keeno biyaa-in saakina saasaana asaloo badan waxaa kaloo la dhihi karaa alladi alladi oo ya-da la gooyo daalkana la hoos dhigo alladi waa luqa jirta w iyadan ayib ya-dii bay xadfeen takfiifan bay kasradii ka horaysay yadana way baaqi yeeleen si ay yada go-an kuu tusto alladi ayb siday u yidhaahdeenba yaa ulaami yaa ulaamiba waxay dhahdeen yaa ulaami kasrada maxay u baaqi yeeleen calashaan inay ku tusto yada xadfan yaa saaxibi saasoo kale way man luqada saddexaadi waxa weeye allad allad saanoo loo isticmaala oo daalka la reebo bisukuun waa kayna yidhi somaali jamcu lad bisukuun ayib intaba way ku timaadaa intaba way ku timaadaa maadaama ay sidaas tahay maadaama ay sidaas tahay wuxuu leeyahay marka si aad u fahamtaan ibnu ninka la yidhaahdo ibnulambari soo maa ibnulambari wuxuu wataa ashhab shicirkiisan alladiida ku jirtaay luqadeedii alladii luqadeedsoo mid ka mid a allad ma ahayn allad jamaceeda alladii ku yimaada buuhi soo ma marka shicirkani iyo aayaddu isku mid meehee shicirkan ninka la yidhaahdo ashhab shicirkiisa alladiida ku jirtaay waa jamac mufradkeediina allad buu ahaa ma fahamteen ah, ayib amaa aayaddu iyadu waa sax ayadu wuxuu leeyahay alladiida ku jirta waa mufrad xagga macnahana waa jamc marka sheekhu shinqiiti wuxuu yidhi kala qaadida ashhab uu aayadda iyo shicirka waxaan ujee kala qaadidda ibnu ambari uu kala qaaday shicirka ashhab iyo aayadda uu kala qaado laba dhinac u kala dhigay waxaa radinaya sibawayhi istishhaadkiisa shicirka uu meeshaa ku keenay oo alladii oo loo isticmaalay bimacna aladiina ayuu siba u daliishaday imaam lua saas daraaddeed ibnulambari way ka khaldan tahay doona ayuu dhiraa ayb wuxuu yidhi ana lafdat aladii oo fii beyti ashhab jamcu lad allad jamceedii wey bisukuun la ahriyo allad wa ana aladii oo fil aayati ku jirana mufradun waay oo uriida bihi loola jeedo aljamcu jamca loola jeedo ayb aayaddan dhinac buu kana wa kalaamu sibaweyhi baa yarudu radinaya calayhi korkiisa wa qowli cudayl bnu lfarkin alxijli ayaa ka mid a ah waxyaalaha kutusaya oo iyaguna halkaa ku weli wuxuu inoo tirinayaa muxuu inoo wadaa ya ashcaartii luqatulcarab ku timid oo alladii oo loo isticmaalay bimacna aladiina ashcaartii buu inoo wadaa wa qowlu cudayl bnu lfarkin alcijli uu yidhi hawaayatuhum hayii warushtuhum ayb hawaayatuhum lumidoodu hayii waa lumidayda wabittu usaaqi miyaa horaysa wa bittu waan baryey buuhi usaaqi xaal aan waraabinayo alqowma qowbka aan waraabinayo ikhwatii anoo aan waraabinayo ikhwatay ikhwatiya walaalade aan waraabinayo alladii walaalahaasoo ghawaayatuhum baadidoodu hayi baadinimadayda ay tahay wa rushtuhum hanuunkoodiiyo hagaaggooduna rushtii hanaankaygiiyo hanuunkayga ay tahay xagee wey marka alladii alladii usaaqi lqawma alladii ismu ishaarahaas waxaan ujeedaa ismu mawsuulkaas wuxuu yani waxa wey alqawmadu buu u noqonaya alqawma ayib markaasuu haddana damiirku u celiyo wuxuu ka dhigay hawaayatuhum hawaayatuhum jamac buu ka wa rushduhum jamac buu ka lanna macnuhu markaa fiirinaya ayb wa qaala bacduhum qaarkood waxay yidhaahdeen oo ku tawjiihiyeen almustawqidu aayaddiin soo marta maaha soo maahayn aayaddu almustawqidu midka dabka hursanaya waaxidun waa mid oo lijamaacatin u sugnaaday koox oo macahu la jirankiisa qolaa waxay yidhaahdeen soo aayaddu maahay maaluhum ka maali aladii istawqada naaran waxa dabka shitay waa hal ruux markaasay dhinacyihiisa ifisay markay dhinacyihiisa ifisay dabka isagaa shiday laakiin dad kalea la socday dabka shidashadiisa laakiin isagay khaas ku tahay kuwii kale la joogay iftiinkii markuu wada gaadhayna aragii la qaaday iyo samcigii wixii laga qaaday way wadaageen laakiin shidida hal nin baa iska lahaa saas daraadee hal ruux oo jamaaca la socotuu aha sidaana qolaa ku tawjiihisay walaa yakhfaa dacfuhu ma qarsoona tawjiihaasi daciifnimadiisa ma tawar badna w man ayb qawluhu summun bukmun cumyun fahum laa yarjicuun aayad kale summun way kuwa dhagala bukmun oo afla cumyun oo dhaga summun waaye ha cumyun oo indhala oo fahum yagu laa yarjicuuna noqon maayaan alaaya aayaddan ishkaalka meeshuu ka muujinra waxa waaye waxaa lagu sheegay waa munaafiqiintii inay dhagala yihiin oo afla yihiin bukmigu ma hadlaan way macnaha oo indhala yihiin aayado kalena waxaa imaan doona oo qur-aanku sheegay inay wax maqlaan ooy hadlaan oo ay wax arkaan halkanna waxaa la yidhi waxna ma arkaan waxna ma maqlaan mana hadlaan ayib adaanna yidhi ma hadlaan oo wax ma maqlaan wax ma arkaan haddana mar kale waxaad noo sheegtay inay wax maqlayaan oo wax arkayaan seebay marna aad u sheegtay waxbay maqlayaan marna aad u tiri waxba ma maqlaan halkaasuu iswaafajinaya marka haadihi alaayatu aayadani yadullu wuxuu kutusaya daahiruha daahirkeediiyo muuqaalkooda kor wuxuu kutusaya macnaha ka muuqdaay cala ana almunaafiqiina munaafiqiintu laa yasmacuuna inaysan waxba maqlayn walaa yatakalamuuna inaysan hadli karin walaa yubsiruuna waxna inaysan arkayn waqad jaaa waxaana yimid fi aayaatin ukhra aayado kale waxaa ku yimid maa yadullu wax kutusaya calaa khilaafi dalika sidaas si garamarsan sidaas si aan ahayn ayado kutuseen waa soo arooreen ka qowlihi tacala ilahay odhahdiisa uu yidhi oo kale walow shaaa allahu hadduu alla doono la dahaba wuu la tegi lahaa bisamcihim maqalyaalkooda wa absaarihim iyo aragyaalkooda ya markan maxaa loo sugay maqalyaal iyo aragyaal baa loo sugay midii horena way u diiday wa qowli ilahay odhahdiisa wey wain yaquuluu hadday hadlaan oo dhahaan tasmac waad dhegaysan liqowlihim hadalkoodii odhahdooda meeshaan maxaa le wain yaquuluu inay wax dhihi karaan oo hadli karaan bay sheegtay ayb oo waxay isku aadan yihiin eh? bukmuntii bay isku aadan yihiin ay lifasaaxatihim fasaaxadooda daraaddeed ayaad u dhegaysan wa xalaawati alsinatihim iyo carab macaankooda say u afmacaafminshaarnimada iyo aftahanimada daraaddeed wey macnaa waxaad u dhegaysan wa qowli ilaahi oo dhahdiisa uu yidhi faidaa goortii dahaba uu tago alkhawfu cabsidu markay tagto salaquukum way idin harag siibayaan bialsinatin bay idinku harag siibayaan carabyo xidaadin oo afbadan badan meeshaana maxaa loogu sugay carabyo carab ay ku hadlaan oo wax idinkaga sheegaan ilaa hayri dalika min alaayaat wawajhu ljamci kulminta wejigeeda labada la kulmiyana daahirun waa cadda daahirun way iska muuqataa wa huwa isaguna wejigaasi waxa weeye annahum iyagu bukmun waa kuwa afla maxay ka aflayihiin caninudqi ku hadlid bay ka aflayihiin bilxaqi xaqa lagu hadlo xaq inay ku hadlaan marka la fiiriyo dhankaas ma hadlaan ayib wain takallamuu haba hadleene biqayrihi xaqa waxaanin haba ku hadleen marka aayadaha sheegaya inay hadlaan waxaa laga wadaa waxaan xaq ahayn bay ku hadlaan kuwa sheegaya ma hadlaanna waxaa laga wadaa xaqa kuma hadlaan waa un labadaa labadaa jiha la kala marinay summun way kuwa dhagala maxay ka dhagalaayihiin can samaaci alxaqi xaqa dhagaysigiisa iyo maqalkiisa ka dhagalaayihiin wain samicuu haba maqleen hayrahu xaqa waxaan ahayn cumyu way kuwa indhala can ru'yati alxaqi xaqa aragtidiisa ka indhalaayihiin wain ra-ow haba arkeen hayrahu waxaan xaqa ahayn waxaan xaq ahayn waa arkaya laakiin xaqa waa ka indhalaayihiin waqad bayana alla waa caddeeyey tacaala korahay haada aljamca jamca aan hadda sheegnay biqowlihi odhahdiisuu ku caddeeyey uu yidhi wajacalnaa waan yeelnay lahum iyaga samcan maqal wa absaaran aragyaal wa af'idatan iyo qalbiyaal baan u yeelnay ayb alaaya lina maa laa yuni lianna maa laa yuqnii waxaan waxba tarayn maa laa yuqnii waxaan deeqaynin shay aan xubin aan waxba kuu taraynin oo wixii aadan intifaacsanaynin fahu isagu kalmacduumi sidii waxaan jirinoo kale u ka dhigaya muxuu ka wadaa bimacnaa xubinkan wixii loogu talagalay haddaadan u isticmaalin isagoon kugu oolinoo kale u ka dhigaya soo indhahan haddaadan aragga u isticmaalin oodan wax ku arkin oy kugu yaallaan waad indhalaadah gacantan haddaadan wax ku qabanin oo isticmaalin waxaa lagu dhihi gacan ma gacan go-aya lugta haddaadan ku soconin waxaa lagu leeyahy waa curyaan laanna oolidda ay meesha isaga taallo macno ma samaynayso soo saas xubinka wuxuu xubin ku yahay in loo isticmaalo wadiifadiisii loo isticmaalo wadiifada marka xubnahan ilaahay ugu talagalay maxay tahay waa inay xaqa arkaan oo xaqa dhegaystaan oo xaqa weeleeyaan oo xaqa taasaa loogu talagalay wadiifadii ilaahay u abuuray ugu talagalay markay ka saareen yaa waxaa laga cabiray sidii iyagoon lahayn oo kaleba ana maa laa yuqni hayan hayan waxaan waxba kuu deeqayno kuu tarayn fahuwa kalmacduum wاlcarabu carabtuna rubamaa aطlaqat waxaa dhici karta inay ku magacowdo asamama dhagala'aanta cala samaaci bay ku ilaaqaan oy ku magacaabaan maqalka alladii ka maqalkaasoo laa aahara lahu aan raad lahayn maqlid aan raad lahayn oon waxba tarayn waad maqashay laakiin maada qaadan kaba soo dhagahaaga way ku dhaceen laakiin maadan qaadan ya war miyaad dhagalaada hayso lagu dhihi maayo yaani ilmahaaga haddii intaad wax amarto oo wixii qaadan waayo ya imaadan maqlin miyaa soo dhihi maxaad ka wadaa bimacnaa maxaad u qaadan weyday waay marka maqalka qabuul hadduusan la socon intaad maqasho aad diiddo dhagtaada intuu ku dhaco aad ka socotahay bimacnaa wax weeyaan inaadan maqlin oo kale ka cabiraan saas way macnaa waalcarabu rubamaa aطlaqat اsamam dhagala'aanta inay ku ilaaqdo cala asamaaci inay ku ilaaqdo alladii samaacaasoo laa ara lahu aan raad lahayn waxba uusan ka dhalayn wa minhu waxaa ka mid a kaa isaga qowlu qacnab ibnu ummi saaxib ninkaasi odhaahdiisa uu yidhi waay summun idaa samicuu khayra dukirtu bihi wain dukirtu idaa goortii samicuu ay maqlaan khayran khayr khayrkaasoo dukirtu laygu sheegay bihiisaga isaga hadday khayr iga maqlaan waa dhagalaayihiin qaadan maayaan waay macnaha ayb wain dukirtu haddii laygu sheego bisuu'in xumaan hadii laygu sheegana cindahum agtooda adinuu way dhegaysanayaan intay dhegaystaan bay u dheg raarixinayaan way manaa saas waay bimacnaa haddii xumaan laygu sheegana way maqli wanaagaygana way ka dhagalaayihiin ayib muxuu ka wadaa summun idaa samicuu khayran dukirtu bi muxuu ka wadaa bimacnaa way maqleen laakiin maqalkoodu waxba kama dhalanin hadday khayr iyo ammaan wanaagsan ka maqleen soo inay ammaantii u qaataan ma ahayn ammaantii diidee wixii xumaanow bay qaadanaya saasna ammaantayda way ka dhagaalaayihiin waay ayib wa qowlu shaacir iyo shaacirka gabayaaga isagana odhahdiisa uu yidhi asamu can ilmri ladii la asamu can lmri aladii laa uriiduhu wa usmicu khalq allahi xiina uriiduhu asamu waan iska dhega tiri can ilmri arinka ama asamu baan ahay mid ka dhagala can ilmri arinka alladii arrinkaaso laa uriiduhu aanaanan doonayni waxaanan doonin dhaga uma hayo waay waxaanan rabin ya waan ka dhagala wausmicu waan maqashiin buu yidhi khalq allaahi ilaahay makhluuqiisa waan maqashiin xiina goorta uriidu aan doono anugu markaan rabana khalqiga waxaan doonaan maqashiin buu yidhi waxaan rabin waxaanan rabin waan ka dhagalaah ayb wa qowlilaakhari iyo shaacirka kale wuxuu isaguna odhaahdiisa ayaa iyadana halkaa ku timid fa asmamtu camran wa acmaytuhu can iljuudi waalfakhri yowma alfakhaari fa asmamtu waan dhaga camran camran baan dhaga tiray wa acmaytuhu waanan indha tiray wuxuu ka wadaa saadaftuhu asama wa acma ah, waxaan helay isagoo indhala oo dhagala caniljuudi deeqdiibaa xaggeedaan ka indha tiro ka dhaga tiray walfakri iyo faankii yowma alfakhaari maalinkii faanka maalinka faantanka maalinkii la faantamayey oy rag faanka ku kala hadhayeen maalinkaasaan camar ninka la yidhaahdo yaan ka indhatiroo ka dhagatiray tiray wixii deeq ahaa iyo wixii lagu faani lahaaba bimacnaa waan ka reeyey waa bannaankaan mariyey ayib labiyi baan diray wakadalika alkalaamu waxaa la mid iyada hadalka alladii hadalkaasoo laa faa'iidata fiihi uuse wax faa'iidaa ku jira wakadalika kaa hore xaaluu la mid yahay hadalka alladii hadalkaasoo laa faa'iidata ayna wax faa'iidaa ah ku jirin fahuwa isagu kalcadami waxaan jirinoo kaleu ka dhigan yahay iska hadasho laakiin hadalkaagu uu macno la'aan yahay hadal la'aan oo kale waa inaadan hadlin oo kale ka dhiganta leanna hadalku wuxuu ku yimaadaa inuu xikmadaysanyo macno xambaarsan yahay soo maha laakiin iska hadaantood iska hadaaqdo hadal aan macno lahayn waxaan jirin oo kaleu noqonay kalcadab qaala hubayratu bnu abi wahbin almakhzuumi wuxuu yidhi waina kalaama almar'i fii hayri kunhihi lakanabli tahwi laysa fiiha nisaaluha waina kalaama almar'i ruuxa hadalkiisa oo fii hayri kunhihi xaqiiqadiisa meelaan ahayn uu ku hadlo meeshii uu mudnaa meelaan ahayn uu ku hadlo u dhigo kunhigu waa xaqiiqade lakan nabli buu la miday hadalkaasi sidii leeb oo leeb oo kale oo tahwiih hoobanaysa laysa xaaluusan ahaanin fiihaa nabliga dhexdiisa nisaaluhaa birteedii ayna ku jirin nisaasha waxaa leebka afka hore birta ah baa nasli la yidhahdaa nasli nisaal baa lagu jamciyaa marka leeb hoobtay oo inta la ganay hoobtay oo soo foorarsaday birtiina aan wadanin soo maa muxuu tari waxuma taraay soo ma ul iyo qori uun meel isaga dhacay buu noqoni wax saamaynoo uu samaynay iyo wax dakhar iyo wax dhaawaco uu geysanay midna ma jiro wuxuu ku geysan lahaa waa ka maqan soo maa marka hadal aan xaqiiqada laga oo meeshiisii aan la dhigin waa leebka leebkaa birla'aanta oo hoobtay oo kale waa afkii birta aan wadanin wa waina kalaama almar'i fii hayri kunhihi li tahwi oo hoobanaysa laysa xaalusan hanifiyaha dhexda nisaaluha yani waxa weeye afkeedii birta ahaa hada bilahi towfiiq wsal allahuma slm wbaaraka cala nabiyina mxamed wala abi saxbi slm